بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeenna bogga laba boqol iyo saddex iyo toban waalaslu an yeliya caamilahu axkaamta faacilka ayaynu ku soo dhex jirnay waalaslu asalku an yeliya waa inuu la xidhiidhsado caamilahu caamilkiisa waa inuu la xidhiidhsado waqad yata'akharu xagga dambe ayuu ka marayaa jawaasan si jaa-isnimo ah naxwu walaqad jaa'a aala fircawna nuduru halkan haddaba xukumka culima aynu ku arki doonno ee faacilku uu leeyahay waxa weeye marka la eego faacilku halka uu degayo faacilku ficilka wuu ku xigaa wujuuban buuna ugu xigaa mararka qaarna faacilku ficilka iyo mafcuulka ayuu kala dhex galaa jawaazan buu u kala dhex galaa mararka qaarna faacilku mafcuulkuu ka dambeeyaa wujuuban buuna uga dambeeyaa mararka qaarna faacilku mafcuulkuu ka dambeeyaa jawaazan buu uga dambeeyaa afar xaaladood ama afar boos oo afarta meeloodba faacilku uu dego ayaynu arkaynaa inuu faacilku ficilka iyo mafcuulka dhexdooda galo halkaa gelideedu laba ayay u qaybsami inay wujuuban tahay iyo inay jawaasan tahay inuu faacilku mafcuulka ka sii dambeeyo ka dambayntaa uu faacilku mafcuulka ka dambeeyaana labay u qaybsami inay wujuuban tahay iyo inay jawaasan tahay afartaa xaaladood faacilka waxaana asal u ah inuu ficilka oo caamilkiisa ah inuu caamilkiisa ku xigo kaa weeye asaalada iyo asalnimadu wal aslu asalku an yeliya waa inuu ku xigo faacilku caamilahu ka caamilka u ah waa inuu ku xigo asalku waa inuu kaa ku xigo xigiddaasi wujuuban ha noqoto ama jawaasan ha noqoto hadday wujuuban tahay waa anoo idhaahd anaa damiiroo kale ka dhiga darabtu muxamedan ama darabtu caliyan hadda ficilku daraba ba'du ku joogaa faacilkuna ta'da godan weeyi darabtu markaan idhaa mafcuulkuna caliyan weeye ereygaa caliyan baa mafcuulun bihiya darabtu caliyan markaan idhaa haddaba faacilku inuu mafcuulka ku xigaa waa waajib hadda darabtu ta'daas inay darabo la xidhiidhsato waa waajib mafcuulku xagga hore ma soo mari karo waayo faacilkiibaa damiir mutasila ah walaslu asalku an yeliya waa inuu la xidhiidhsado faacilku caamilahu caamilkiisa waa inuu la xidhiidhsado waqad yata'akharu xagga dambe ayuu mari karaa jawaasan jaa-isnimo ayuu xagga dambe u mari waxaa dhici karta in la arko faacilkii oo xagga dambe maraya laba xaaladood wey jawaasan iyo wujuuban naxwo walaqad jaa'a waxaa soo gaadhay aala fircawna fircoon aalkiisii waxa soo gaadhay annuduru kuwii digayey ayaa soo gaadhay ficilkii waa jaa'a faacilkuna waa annuduru mafcuulkiina waa aala fircawn ereygaa aala'a ah ayaa mafcuula haddaba faacilku xagga dambe uu maray isagoo annudur ah maridaa xagga dambe uu marayna wujuuban maaha ee waa jawaasan وكما أتى ربه موسى على قدر كما أتى سيدو ugu yimid ربه ربigii siduu ugu yimid موسى موسى على قدر qadar isagoo loo qadaray uun haddaba kamaa ataa rabbahu muusaa calaa qadarin beyd bay ku jirtay sharaxa inoo keeni doona ficilku waa ataa faacilkuna waa rabbi E, faacilku waa muusa mafcuulkii loo imanayeyna waa rabbi hadda xagga dambe faacilkii ayaa maray mariddaa xagga dambe muuse uu maray ragga qaarkoodna wujuub bay u arkeen oo waxay yidhaahdeen damiirkan miyaydaan arkayn rabbahu ku jira damiirkaa ayaa hadduu muuse ka soo hor maro dee mafcuulkiibaa damiirsita laakiin adigu mas'aladani waa jawaas hadduu faacilku damiirsidan lahaa ayaynu wujuub ka dhigi lahayn hadda mafcuulkiibaa damiirka sita waa jawaaska uunbuu sheekhu laba tusaale ka soo qaatay walaqad jaa'a aala fircawna nuduru iyo kamaa ataa rabbahu muusaa calaa qadarin labaduba waxa weeyaan waa faacilkii oo xagga dambe maray oo jawaasan u maray kamaa ataa siduu u yimid rabbahu rabbigii uu ugu yimid muusaa nebi muuse calaa qadarin kioo loo qadaray wa wujuuban waajibnimo ayuu u soo hormari ayuu u dib mari wa wujuuban ayuu u dib mari waqad yataakharu wujuuban bay ka dhigan tahay waajib buu xagga dambe u mari faacilku waa markuu faacilku damiir qaato damiirkaasina uu mafcuulun bihiga u noqonayo sida aayadda qur'aanka ah waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu oo kale ficilkii waa ibtalaa faacilkiina waa rabbuhu mafcuulkii waad aragtaa dhexdoo galayo waa ibraahiim mafcuulkaasi waajib buu u qadimay ama faacilkaasi waajib buu u ta'akhuray waayo faacilku damiir buu sitaa rabbiya damiirkaasi wuxuu noqonayaa mafcuulka ibraahiim ah haddii ibraahim xagga dambe la marin lahaa waxaa ka dhalan lahaa cawdu damiir ilaa muta'akhirin lafdan wa rutba laa yajuus ilaa fii siti masaa'ila wa wujuuban waajibnimo ayuu xagga dambe faacilku u mari naxu waidib waid marka sheekee ibtalaa uu imtixaanay ibraahiime ibraahiim uu imtixaanay rabbuhu rabbigii uu imtixaanay ka imtixaanka samaynayaa waa rabbiga ka la imtixaanayaana waa ibraahiim ficilkuna waa alibtilaa waa ibtalaadaa wadarabanii waxa i garaacay zaydun zayd baa i garaacay mas'alada labaad ee faacilku waajib xagga dambe u mari waa hadduu mafcuulku damiir mutasila noqdo faacilkuna ismi daahira uu noqdo sida darabanii zaydun waajibuu zaydku xagga dambe u marayaa waa faacilku iyo waajibu dib dhacay waqad yajibu inuu waajibo ayaa la arkaa taakhiiru lmafcuuli xagga dambe la mariyo ama faacilkoo xagga hore la mariyaa asalkiibaa waajibaya oo faacilkaa bartanka geli ficilka iyo mafcuulka dhexdooda ka darabtu waxaan garaacay zaydan zayd baan garaacay ficilku waa darabo oo wuxuu ku joogaa ba'da faacilkuna waa ta'daa godanaya darabtu hadda aynu hayno waa fi maxalli rafcin mafcuulkuna waa zaydan ereygaa ah darabtu waxaan garaacay zaydan zayd baan garaacay wamaa shay baa axsana qurux badnaysiiyey zaydan zayd qurux badnaysiiyey hadda axsana waa ficlu tacajub faacilkeegu waa damiir mustatira zaydanna waa mafcuulun bihi weeyaan wa daraba muusaa ciisaa daraba wuxuu garaacay muusaa ninka muuse la yidhaa ciisaa ninka ciise la yidhaabuu garaacay muuse iyo ciisaa isgaraacay yaa faacila kolba ka horeeyaa faacila oo wax garaacaya ama wax samaynaya yaase mafcuula kolba ka dambeeya ayaa mafcuula kolba ka dambeeya ayaa mafcuulkii la garaacayay noqonaya waayo faacilka iyo mafcuulka waxaa lagu kala gartaa xarako faacilkuna wuu godan yahay mafcuulkuna wuu kor dhigan yahay haddaba hadday labadiiba xarakadoodu qadarnaato oo labadaba xarakadoodu ay muuqan weydo qariino kaleoo lagu kala gartaana ayna meesha oolin ka horeeye faacil ka dhig ka dambeeyana mafcuul ka dhig wa daraba wuxuu garaacay muusaa ninka muuse la yidhaah ciisaa ciise ayuu garaacay bikhilaafi ardacati suqraa alkubraa haddii la yidhaah laba dumar ayaa isnuujiyey oo naaska isa siiyey waa mid yar iyo mid weyn ka faacilkaa waa la iska garanayaa meeshuu dooni ha ku qornaadee waayo ka faacilkii kolley waa ka weyn ka ilmaha yar gabadha ilmaha yar naaska siinaysa waa gabadha weynuun haddii la yidhaah haddaba ardacat isuqraa alkubraa ficilku waa ardacat faacilka wax nuujinayaana waa alkubraa mafcuulka la nuujinayaana waa asuqraa mafcuulku haddaba ama xagga hore ha maro ama xagga dambe ha mare qariinaynu haynaa kala la nuujinayo naasku kuu yahay oo waa kada ahaan yar weeyi kada ahaan weyn baana wax nuujinaya waqad yataqadamu wuu hormarayaa faacilku waqad yataqaddamu waa mafcuulkii waqad yataqadamu mafcuulku wuu hormari calal caamili caamilka ayuu ka hormari mafcuulku xataa caamilku ka hormari markuu doono jawaazan jaa-isnimu uga hormari wujuubanna way noo iman naxu fariiqan jamac hadaa ilaahay baa hanuuniyey fariiqan koox hadaa waa hanuuniyey ereyga fariiqanihi waa mafcuul hadaana waa ficilkii maadi ee caamilka ahaa fariiqan iyadoo mafcuula ayay hadaadii ka hor martay wa wujuuban waajibnimo ayuu mafcuulku u hormari oo caamilka uga hormari waa hadduu ismu shardi noqdo ama ismulistifaamiya waxa la midka ah erey sadaara mutay hadduu yahay sida ayamaa tadcuu oo kale ayan maaka alla ka tadcuu ilaahay aad ku beridiin falahu waxaa u sugan alasmaa'u alxusnaa ereygaa ayuni waa mafcuulun bihi tadcuu baana caamil u ah way isku camal falayaan ayamaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa haddaba ayuntaasi way ka qadintay ereygii ay ku eheen caamilka u ahaabay xagga hore ka martay waana waajibnimo wuxuu sheekhu doonayaa inuu ka hadlo mas'alo kaleoo muhiimah ficilku hadduu nicmo ama bi'se yahay faacilkiisu muxuu noqdaa sidaba saddex waa laysku waafaqsan yahay inay faacilu noqdaan xabadna waa laysku khilaafsan yahay ilaa toban qowl baa ku jira oo culimmada luqada ugu jira hadduu ficilku noqdo nicmo iyo bi'sa kow faacilkiisu mid alwata wuu noqon karaa faacilkiisu mid alwata ayuu noqon karaa oo faacilkii albuu odhani sida ilaahay aayadda qur'aankaa ah ku yidhi wala nicma mid alwata wuu noqoni faacilku sida nicma alcabdu ilaahay aayadda qur'aanka ah uu ku yidhi nicma alcabdu nicma waa ficilkii alcabduna waa faacilkii nicma waa ficilkii alcabduna waa faacilkii faacilkaa nicmi hadda al buu wataa nicmo iyo bi'se kow faacilkoogu inuu al qaato waa qodob qodobka labaad ee culima aynu doonayno inuu yahay faacilkoogu mudaaf limaa fiihi alif walaam faacilku inuu yahay mid la idaafeeyey oo loo idaafeeyey mid asha wata sida aayadda kale rabbi uu ugu yidhi wala nicma daaru lmutaqiin saddex faacilka nicmo iyo bi'si inuu yahay damiir mustatir ah damiir mustatira oo qarsoon oo lagu fasirayo tamyiiz nakiro ah oo xagga dambe yaalla tamyiis mansuuba lagu fasirayo sida markaynu nidha bi'sa lidaalimiina bedelan oo kale bedelan waa tamyiiskii faacilka bi'si waa damiir mustatira oo huwa ah oo bedelkaa soo socda u noqonaya saddexdaa waa laysku waafaqsan yahay faacilka waa inuu alqaato sida sida alcabdu ama loo idaafeeyo mid alsita sida wala nicma daarulmutaqiin ama uu damiir mustatir ah oo nakiro tamyiisihi ay fasirayso inuu noqdo sida bi'sa lidaalimiina bedelan oo kale mas'alada afraad ee laysku hayaa nicmo iyo bi'sa waxa faacil u noqda lafdiga maa wey maa maa baa mararka qaar faacil u noqon mas'aladaana ilaa toban qowl baa ku jira culimmada luqawiyiinta marka la eego ilaa toban qowl bay iskugu khilaafeen markaad tidhaa masalan bi'sa maa qulta allaxuma waxa aad ku hadashay bi'sa waa ficil maadi maadaasaana faacila nicma maa dakarta baa lagu yidhi alla wanaagsana waxaad sheegtay nicma waa ficil maadi maadaasaana faacila afartaasay culima faacilka nicmo iyo bi'si luga alcarabiya dhexdeeda ayuu noqdaa wa idaa kaana alficilu ficilku markuu yahay nicmo ficilka nicmo ah haddaba nicmo marka la macnaynayo waad wanaagsanaatay ha odhan waa maadiyo zeben ma sidato nicma wanaagsanaa dhe wanaagsanaa ereygaasaa ah ugu dhawaa bisa waad xumaatay ha odhan markaad macnaynayso bisa waad xumaatay uu xumaaday ha odhan bisa xumaadhe zabanka ka ilaali nicmo wanaagsana iyo bisa xumaadhe wa idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay nicmo lafdiga nicmo a ah markuu yahay ow bi'sa ama lafdiga bi'saaba ah markuu yahay falfaacilu faacilku imaa mucarafun inuu yahay mid lagu macrifaynayo bial aljinsiya asha jinsiyada ah in faacilka lagu macrifeeyo naxu nicma alcabdu oo kale weeyi nicma waa waa ficilkii alcabduna waa faacil waxa shardiya in haddaba alcabdu ashaa jinsiyada ah ereygan faacilka inay ku jirto waxaa la diidayaa lafdiga aladii faacil faacilu nicmo ma noqonayo waayo lafdiga aladii asha ku jirtaa mucarifo ma aha mucarifo maa sidiisa ayuu lafdigani macrifo siladu ku macrifoobay allah asha ku jirtaa mucarifo ma aha sidaa darteed nicmo iyo bi'isa faacil ha uga dhigin haddaba nicma alcabdu ow mudaafun iyo inuu yahay mid la idaafaynayo oo limaa loo idaafaynayo mid hiya iyadu fiihi dhexdiisa ay tahay mid ay ku dhex jirto asha mid loo idaa mid asha wata ayaa loo idaafaynayaa faacilu nicmo iyo mafaacilu bi'sa naxwu wala nicma wanaagsana daarulmuttaqiin mutaqiinta daartoodu wanaagsana wala nicma daarulmuttaqiin ficilkii waa nicma faacilkii waa ereyga daaru ah daarudaa waxaa loo idaafeeyey mid alwata ayaa loo idaafeeyey oo almuttaqiin ah waa la ogol yahay haddaba faacil inuu kaasina u noqdo ow damiirun damiir buu noqon damiirka oo mustatirun qarsoon oo mufasarun lagu fasirayo bitamyiizin tamyiiz mudaabiqin waafaqaya lilmaksuusi maksuuska tamyiiz mudaabiq ah ayaa lagu fasiri sida bi'sa xumaa lildaalimiina daalimiinta u xumaa bedelku bedelan bedelnimo ugu xumaa damiirkaa qarsoon bedelantaa ayaa fasiraysa sheekhu saddexdaa faacil buu sheegay xabaduu ka aamusayna waa kii tobanka qowl ay ku jireen oo maada ah halkaa ayuu haddaba xukunkaana kaga baxay alficlu ficilka iyo walfaacilu faacilkuba kal kelimati lwaaxida kelmad qura oo kale unbay iskala dhigan yihiin ficilka iyo faacilku waa kelima waaxida oo kale ayaa loo arkaa inay isla yihiin fa xaquhumaa xaqoogu an yatasilaa waa inay xidhiidhaan haddaba ficilka iyo faacilku waa inay xidhiidhaan ay toos iskugu xigaan wa mafcuuli mafcuulka xaqiisuna an ya'tiya waa inuu yimaado wa mafcuuli mafcuulka xaqiisu an ya'tiya waa inuu yimaado bacdahumaa labadaa hore gadaashooda iyo labadaa hore dabadooda waa inuu yimaado mafcuulku marka ficilka la sheego faacilkana la sheego mafcuulku labadaa gadaashooda ayuu imanayaa qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi wa warisa sulaymaanu sulaymaan wuxuu dhaxlay daawuuda daawuud ayuu dhaxlay ficilkii waa warisa faacilkiina waa sulaymaanu mafcuulkuna waa daawuuda waqad yata'akharu xagga dambe ayuu mari karaa alfaacilu faacilku can ilmafcuuli mafcuulka ayuu dib ka mari karaa wadaalika ta'ahurkaasina calaa qismayni waa laba qaybood laba qaybood ayuu noqonayaa ta'akhurkaasi jaa mid jaa oo iska bannaan iyo wa waajibin mid waajib ah labadaa waji buu yeelanayaa fal isu ka jaa ihi ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale weeye walaqad jaa'a waxa soo gaadhay aala fircawna fircoon aalkiisii annuduru kuwii digayay ayaa soo gaadhay ficilku waa jaa'a faacilkuna waa anuduru mafcuulkuna waa aala fircawna wa qowlishaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kale weeye jaa'a alkhilaafata aw kaanat lahu qadaraa kamaa ataa rabbahu muusaa calaa qadarin jaa'a alkhilaafata aw kaanat lahu qadaraan كما أتى ربه موسى على قدرين جاء الخلافة جاء وحسو قاري الخلافة خلافة وعمر بن عبد العزيز جاء وحسو قاري الخلافة خلافة أو أما سكانت له وحي أهيد قدر المدلو قدري khilaafada wuu u dadaalay ama uma dadaalina ilaahay unba u qadaray ummadda inuu khaliif u noqdo kamaa ataa siduu ugu yimid rabbahu rabbigii muusaa muuse siduu ugu yimid calaa qadarinkiiyoo loo qadaray uun qadar alla uun uu ugu yimid haddaba beydka halkaa ku sheegan waxaa maxalu shaahidkeennu uu yahay kamaa ataa rabbahu muusaa ficilkii waa ataa faacilkiisuna waa muusaa mafcuulkuna dhexduu galay oo waa rabbahu faacilkaa dib maray dib mariddaasi wujuuban maahae waa jawaaza falow qiila haddii la odhan lahaa fil kalaami kalaamka dhexdiisa haddii la odhan lahaa jaa'a nuduru digayaashii ayaa u yimid aala fircawna fircoon aalkiisiibay u yimaadeen oo carabi ay ahaan lahayd lakaana jaa'isan wuu iska bannaanaan lahaa wakadaa kan waxaa la mida low qiila haddii la odhan lahaa kamaa ataa muusaa rabbahu oo muuse xagga hore la marin lahaa iyaduna way iska bannaanaan lahayd wadaalika lianna damiira damiirku xiinaidin markaa ah, yakuunu wuxuu noqonayaa caa'idan mid u noqonaya calaa mutaqadimin mid ka horreeya lafdan wa rutbatan lafdiga oo sheegidda ah iyo rudbada oo derajada ah labadaba mid ku horreeya waaba sidii loo baahnaa wadaalika kaasi huwa alaslu isaga asala fii cawdi damiiri damiirka noqodkiisa ayuuna asalu yahay damiirka noqodkiisa kaa ayaa asalu ah walwaajibu waajibkuna ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale weeye waid mar ka sheekee ibtalaa ibraahiime ibraahiim uu imtixaanay rabbuhu rabbigii uu imtixaanay ficilkii waa ibtalaa faacilkuna waa rabbuhu mafcuulkiina waa ibraahiima faacilkii baa wujuuban xagga dambe u maray waayo damiir buu sitaa mafcuulka u noqon hadduu mafcuulku xagga dambe mari lahaa waxa ka dhalan lahaa waxaan af carabigaba ku jirin oo la yidhaha cawdu damiir ilaa mutaakhirin lafda warutba wadalika liannahu low qadama hadduu hormarin lahaa alfaacila faacilka hadduu hormarin lahaa hunaa halkeennan oo faqiila la odhan lahaa ibtalaa rabbuhu ibraahim lazima waxa ka dhalan lahaa cawdu damiiri damiirka oo u laabta calaa mutaakhirin mid dambeeya lafdan xagga lafdiga iyo wa rutbatan xagga derajadaba wadalika kaasina laa yajuusu ma banaana wakadaalika kaasoo kale u ahaaday naxwu qowlika qowlkaagoo kale darabanii waxa i garaacay zaydun zayd a tidhi mafcuulku waa ya-daasoo waajib buu u qadimay zaydunna waa faacilkii oo waajib buu u taakhuray wadaalika annahu low qiil haddii la odhan lahaa daraba zaydun zayd baa garaacay iyaaya aniga haddii sidaa la odhan lahaa lazima waxaa ka dhalan lahaa faslu damiiri damiirka oo laga fasliyo oo munfasil laga dhigo maca tamakuni kii oo suurtagal ay tahay min itisaalihi in mutasil laga dhigo ama ay suuroobayso itisaalkiisu wadaalika kaasina aydan laa yajuusu ma banaana waqad yajibu inuu waajibaa la arkaa aydan taakhiiru lmafcuuli mafcuulkoo dib la mariyo ayaa waajibaya fii naxwi daraba muusaa ciisa oo kale daraba waa ficilkii muusaa waa faacilkii ciisa waa mafcuulkii waa lintifaa'i dalaala dalaalada waayitaanka la waayey darteed waxayna tusiye ayaa la waayey calaa faaciliyati axadihimaa midkood faacilnimadooda iyo wa mafcuuliyati alaakhar ka kale mafcuulnimadiisa dalaalada ayaan meesha oolin falow wujidad haddii la heli lahaa qariinatun qariino qariinada oo macnawiyatun macnawiye ah sida ardacad way nuujisay asukraa tayar waxaa nuujisay alkubraa tii weynayd baa nuujisay oo kale wa akala waxaa cunay alkumasra urawaaweyntii muusaa muuse ayaa cunay haddii sidaasoo kale la odhan lahaa waa la garanayaa kumasradu wax la cuno inay tahay muusena ka wax cunaya inuu yahay ma waxaad u malaynaysaa inay kumasradu muuse cunayso ma cunayso dee isaga isagaa cunaya ow lafdiyatun ama qariino lafdiye abaa la helay ka qowlika qowlkaagoo kaleba weeyi darabad muusa muuse waxaa garaacday salma inanta salme la yidhaah cidda wax garaacaysaa ficilkay ka muuqataayoo ta'daa lagu daray ficilkii kol haddii darabad la yidhi dee magaca dhadiga abaa ah wax garaacaya waa ayaka wax garaacaya waa salma kala garaacayaana waa muusa waa qariino lafdiye ah wa daraba muusa muuse ayaa garaacay muusihii alcaaqilu caqliga lahaa ciisaa buu garaacay ka wax garaacayaa waa muuse waayo qariino lafdiyaa jirto nactigiisaa xarakaysan daraba muusa alcaaqilu haddii alcaaqiluba la goday waxaad ogaatay inuu muusahani godnaayu faacilkii ahaa ka wax garaacaya inuu yahay jaaza waxaa bannaan markaa taqdiimulmafcuuli mafcuulkoo la qadimo cala alfaacili faacilka laga qadimo wa taakhiiruhu canhu iyo isagoo dib looga dhigo waa lintifaa'i labsi labsiga ayaa meesha ka baxay oo isku darsankii iyo isku biiriddii ayaan jirin fii daalika kaa dhexdiisa waaclam waxaad ogaataa annahu kamaa laa yajuusu siduuna u bannaanayn fii mithli daraba muusaa ciisa oo kale daraba muusaa muuse waxaa garaa daraba muusaa ciisa sidayna u bannaanayn an yataqadama almafcuulu mafcuulku inuu ka hormaro cala alfaacili faacilka waxdahu kelidii kadaalika saas oo kale ayuuna laa yajuusu u bannaanayn taqdiimuhu in laga horraysiiyo calayhi faacilka iyo wa cala alficli ficilka lianlaa yutawahama si aan loo moodin annahu mubtadaun inuu yahay wa ana alficla ficilkuna mutaxamilun inuu qaatay lidamiirihi damiir isaga u laabanaya wa anna muusaana mafcuulun inuu yahay saasina ma bannaana wayajuusu waxaa bannaan fii daraba zaydun camran oo kale an yataqadama almafcuulu mafcuulku inuu ka hormaro cala alficli ficilka waa licadami lmaanici wax manciye ayaan jirin min daalika kaa wax manciyo ayaan jirin qaala allaahu tacaalaa alle wuxuu leeyahay qaala allaahu tacaalaa alle wuxuu leeyahay fariiqan koox haddaa waa hanuuniyey fariiqan waa mafcuulkii xagga horeyna martay waqad yakuunu inuu noqdo ayaa la arkaa taqdiimuhu taqdiimkiisu waajiban waajib inuu noqdo ayaa la arkaa mafcuulka oo xagga hore maraa inay waajib noqoto ayaa dhici karta ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi ayamaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa fa ayan lafdiga ayunihi mafcuulun bay u tahay litadcuu muqadamun calayhi waana laga hormariyey wujuuban waajibnimo li'annahu ayuntu shardun waa shardi waa aadatu shardi wa shardu shardigana lahu waxaa u sugan sadruulkalaami hadalka bilowgiisa wa tadcuuna bihi waa lagu jasmiyey waidaa kaana alficlu ficilku markuu yahay nicmo ficilka nicmo ah o biise ama ficilka biise ah wajaba waxaa waajibaya fii faacilihi faacilkiisa an yakuuna sman ismi inuu noqdo ismiga oo mucarafan lagu macrifeeyey bilalifi walaam al sida nicmal cabdu addoonku wanaagsana oo kale ow amase mudaafan mid la idaafeeyey limaa ismi loo idaafeeyey fiihi dhexdiisa ay ahaatay al ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeyi wala nicma wanaagsanaa daarulmuttaqiin kuwa ilaahay ka baqa daartoodu falabi'sa xumaa mahwa almutakabbiriin kuwa iskibriye hoygoogo ow mudmaran damiir buu noqon mudmarka oo mustatiran mustatir oo qarsoon oo mufasaran lagu fasirayo binakirati nakiro bacdahu ka dambeeya mansuubatin oo lagu nasbiye cala tamyiizi tamyiis ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeye bi'sa xumaa lidaalimiina daalimiinta u xumaa bedelku bedelan bedelnimo ey bi'sa huwa ay ilbedelu bedelan huwadaa bedelka dambe ayaa fasiraya waida stawfad markay dhammaystirato nicmo ereyga nicmi'ihi faacilahaa faacilkeega markay dhammaystirato addaahira ee daahirka ah ow amase faacilahaa faacilkeega almudmana ee la damiireeyey wa tamyiizahu iyo tamyiizkiisaba jia waxaa lala imani bilmaksuusi mid lagu khasisayo bilmadxi ammaan awidami amacay faqiila waxaa la odhan nicmo wanaagsanayey alrajulu ninku wanaagsanaa zaydun baan ammaanaynaaye nicmo waa ficilkii alrajulu waa faacilkii zaydunna waa maqsuusun bilmadxi zaydun mubtade ayay ragga qaarkood icraabeen jumladan ka horraysa ee nicmo rajulu ana khabar bay u tahay qadimay ragga qaarna zaydun waxay ka dhigeen khabar almaqsuusu bilmadxi meesha ka maqanna mubtaday ka dhigeen waajib baana mubtadaha loo xadfay wa nicma wanaagsanaa rajula ninnimo u wanaagsanaa wa nicma wanaagsanaa ninku rajula ninnimo u wanaagsanaa zaydun baan ammaanayaaye ereygaa zaydun waa maqsuus laba icraabood unbaa la ysku hayaa inaad mubtade ka dhigto khabarkiisana jumlada raabidkiimee haddii lagu yidhaahdana raabidka dee cumuumkaa ah kaaga filan asha sawta waa aynu soo dhiganay wa icraabuhu icraabkiisu mubtada'un mubtade weeye waljumlatu jumlada qablahu ka horraysaana khabarun khabar weeye waraabidu raabidka baynahumaa labadooda u dhaxeeyaana alcumuumu waa cumuumka alladii cumuumka oo fi lalifi wallaam asha ku sugan walaa yajuusu ma bannaana bilijmaaci culimmada luqaddu siday ku ijmaaceen an yataqadama inuu hormaro almaksuusu ka maksuuskii cala alfaacili faacilka inuu ka hormaro falaa yuqaal lama odhan karo nicma zaydun alrajulu sidaa lama odhan karo waa mamnuuc walaa cala tamyiizi tamyiiskana kama hormari karo khilaafan waxaan khilaafaynaa lilkuufiyiin kuufiyiinta falaa yuqaalu lama odhanayo nicma zaydun rajulan kuufiyiintaa baneeyey laakiin wayajuuzu bilijmaac wayajuuzu waxa bannaan bilijmaaci ijmaaca culimada marka la eego an yataqadama inuu ka hormaro cala alficli ficilka iyo walfaacili faacilkoo wada socda sida zaydun zayd nicma wanaagsanaaye iyo alrajulu ninku wanaagsanaa zaydun waxa weeye waa maksuuskii wayejuusu waxaa kaloo bannaan an taxdifahu maksuuskaa inaad xadafto idaa dalla calayhi markuu ku tusiyo deliilu shay deliil ah oo calaamad u ahi qaala allaahu tacaalaa alle wuxuu leeyahay إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنا أنك أيا وجدناه هلي إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنا أنك وجدناه وأن أغاني هلي أران مين وأن أغاني بان أرانينا إنا وجدناه وأن أغاني صابرا أتكيست أيا نكو أغاني نعم وناكسنا العبد أدونكو inahu addoonku inahu ayuub awaabun waa mid aada u towbakeen badan aayaddaa haddaba nicmo alcabdu nicma waa ficil maadi alcabduna waa faacilkeegii aaway ah, haddaba nicma alcabdu markaynu nidhaa maqsuuskii waa la xadfay maqsuuskii nicma alcabdu ey huwa baa la qadarayaa markaa ey huwa ey ayuub waana ayuub baa loo jeedaa halkaa waxaa inoogu gebagabooday cashirkeennii faacilka aan kaga warbixinaynay ayaa bartaa inoogu dhammaaday wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam su-aasha ah darabtu zaydan zaydka xagga hore ma la marin karaa waxa la wax manciyayaa ma jiro oo maanicihi ma jiro waa la marin karaa waa mushkiladna ma male dhib male